bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbihi aجmaciin ama bacdu <clears throat> qala اlimam اlmuأlif raximah اllah tacalى الnowc الraabic wاlhamsuun almutafiqu wاlmuftariq nooca konton iyo afaraad waxaa weeyaan almutafiqu wاlmuftariq min alasmaaءi wاlansaabi wanaxwiha asmaadii ansaabta ka mid ah ayb almutafiqu waxaa weeyaan lafdan wa dhawaaq iyo dhigma ahaan oo iswaafaqa wاlmuftariqu yacni daatan oo shaksan shakhsi ahaan iyo daat ahaanna waa laba qofoo kala duwan noocan marka waxaa nooc muhiim looga dhigay oo loogu daray anwaacda yani cilmuulxadiidka si aan laba qofood loogu malaynin hal qof haddaad aragta dad samia magacoodai magaca aabbahoodii magaca awowga isku mid yihiin fil xaqiiqana ay laba qof saddex qof yihiin hal qof inaa u malaysaa dhici karto <clears throat> waxay cagsi ku tahay mid aan soo marnay man kaurat nucuutuhu qofkay tilmaamihiisu bataan hal nin oo waxaa jira magacyo badan leh tilmaamo badan leh kaa marka maxaa lagu baraayeen inaadan u malaynin dhowr qofood asoo hal qof ah kanna cagsi waayo dhowr qof inaadan hal qof u malaynin kii horena wuxuu hal qof inaadan dhowr qof u malaynin ayb marka wuxuu leeyahay wahuwa muttafiqa iyo muftariqa wahuwa muttafiqun waa mid iswaafaqaya hadan xagga dhigaalka wa lafdan xagga dhawaaqa walilkhaiibi fiihi khaiibulbaqdaadi kan dhexdiisa waxaa uu iga sugnaado uu leeyahay kitaabun nafiisun kitaab muhiim ah kitaab aad u wanaagsan wahuwa aqsaamun waa qaybana muttafiqa iyo waa qaybo alawalu kan hore man itafaqat asmaa'uhum wa aabaa'ihim dad magacyadooda iyo magacyada aabbayaalkood iswaafaqeen kalkhaliil ibni axmed oo kale sittatun hum iyo u sittatun lix waay awaluhum kan ugu horreeya shaykhu siiba weyhi walam yusama axadun ayb walam yusama <clears throat> laguma magacaabin axadun axad axmeda axmed laguma magacaabin bacda nabiyina sala allahu calayh waali wasalam nebigeenna kadib qabla abilkhaliili khaliil aabbihii ka hor haadaa kan ah khaliilka kan ah khaliil ibnu axmedkan aabbihiis ka hor qof axmed lagu magacaabay ma jirin nebiga kadib aلثaani <clears throat> kan labaad abu bishr weeyaan almusaniyu اlbasriyu ayb almustaniir bnu akhdar ayuu wax ka wariyaa isagana waxaa ka wariya alcabaas اlcambari ayb ayb khaiib اlbaqhdaadi wuxuu yidhi halkan sharaxa suyuudi wuxuu ku soo qoray wara'aytu shaykhan min shuyuukhi asxaabi اlxadiid yushaaru ilayhi biاlfahmi wاlmacrifa waxaan arkay dad shuyuukhda asxaabuulxadiidka ka mida oo farta lagu taagtaagay jamaca ahbaar alkhaliil alcaruudiy khaliilkan khaliil bn axmed oo caruudiga ah ahbaartiisa ururiyey wamaa ruwiya canhu iyo wixii laga wariyey faadhala fii jamcihi jamcintiiba wuxuu dhex geliyey ahbaar alkhaliil haada ahbaar alkhaliili haada abuu bishrigaanu dhex geliyey abuu bishrigan buu marka dhexgeliyey kaasuu rabe kan buu dhexgeliyey ayb kan buu ku dhex daray marka uu ku daray ayb walow amcana الnadara lacalima ana bna abi samiinata wاlmusnadiy wacabaasan اlcambariy ayb yasuuruuna can idraaki alkhaliili alcaruudiy hadduu si fiican wax u fiirin lahaa raggan dhan waa yaraanayaan marka yanii inay soo gaaraan eh, khaliilka caruudiga inay soo gaaraan waa ka yaraanayaan yasgharuuna can idraaki can idraaki alkhaliili alcaruudiyi marka waa waxaa markiiba la arkay khaladka yani sababka cilmigan loo fannigan loo qoray yani muhimaddiisa iyo jaa ku tusayba ayb waa laysku dhex qalday waa kan laba qof oo kala duwan ayb yaa sidii hal qof oo kale loola tacaamulay aلثaaliثu midka saddexaad asbahaaniyun weeyaan rawx bnu cubaadou ka wariya alkhaliil bnu axmed alasbahaani ayaa la yidhaha rawx bnu cubaadowna ka wariya ayb araabicu kan afraad abu saciid asijziy alqaadi alxanafi weyaan qaadiga marka samarqanda ayuu qaadi ka ahaan jiray xadaa can ibni khusayma dabaqat ibni khusayma iyo wax ka wariyey ninka isagana alkhaamisu kan shanaad abu saciid albustiyu alqaadi rawaa canhu albayhaqiyu bayhaqi baa kaa wax ka wariyey asaadisu kan lixaadna abu saciidin albustiy alshaaficiyu weyaan abu saciid albusti shaafici rawaa canhu abulcabaas alcudriyu waxaa isaga ka wariyey abulcabaaska qaybka koowaad marka waa kuwaas waa lix khaliil bnu axmed muttafiq muftariq lafdiga dhawaaqa waa iska waafaqayaan lafdiga iyo dhawaaqa waa iska waafaqayaan waxay ku kala gedisan yihiin eh, kan kale eh, shakhsiyaday ku kala duwan aanii kan labaad man itafaqat asmaa'uhum magacyadoodu kuway iswaafaqeen wa asmaa'u aabaa'ihim aabbayaalkood magacyadooduna iswaafaqeen wa ajdaadihim iyo magacyada awoowayaalka hadda waxaan hayna magaca iyo magaca aabbaha awowgaa ku darmay noocan ka axmed bni jacfar ibni xamdaan oo kale axmed bnu jacfar ibni xamdaan arbacatun weeyaan afar kulluhum dhammaantoodna yarwuuna waxay ka wariyaan caman yusamaa cabdallaahi qof cabdullaahi la yidhaahdayna kulli ka wada wariyaan wa fii casrin waaxidinna waa ahaayeen <coughs> hal casrina waa joogeen wa kulluhum fii casrin waaxid waana ugu daran marka ayb dhammaantood marka mid walbaa wuxuu ku leeyahay axmed ibnu jacfar ibni xamdaan can cabdillaahi isku waqtina waa nool yihiin axaduhum midkood alqaطيiciyu weeyaan abu bakr can cabdillaahi bni axmed bni xambal uu ka wariya abu bakr waa ninka ziyaadaadka musnadka iskale musnadka axmed wuxuu ka koobmaa asal axaadiid imaam axmed ouba isagu wariyey oo yeeriyey iyo axaadiid isaga aanu yeerinin laakiin ay ziyaadaad uga dhigeen wiilkiisa cabdullaahi bnu اlimaam axmed iyo abu bakr alqaiici oo arday u sii ah cabdulahi bin imaam axmed <clears throat> waxaa la yidhaha marka abu bakr axmed <clears throat> bnu jacfar ibni xamdaan alqaiiciyu waa baqhdaadi <clears throat> can cabdillaahi bni axmed bni xambal yani yarwi can cabdillaahi bni axmed bni xambal ayuu yani ka wariyaa musnadka isagana waxaa wax ka wariya abu nucaym alasbahaaniy wuxuu dhintay aani kan labaad asaqaiyu weeyaan <clears throat> abu bakr isagana kunyadiisa abu bakr al can cabdillaahi bni axmed addawraqiy ayuu ka wariya wa canhu abu nucaym isna abu nucaymaa ka wariyo saddex boqol iyo afartii buu dhintay waa isku wati gaargaaraan isgaargaareen soo ma kan cabdulaahi bn axmed addawraqi buu ka wariyaa abu waa kunyadiisa abu asaqaiyu ayaa la yidhaahdaa magaciisa axmed ibnu jacfar ibni xamdaanwa aaliu kan saddexaad diinawariyun waa diinawari ayb axmed ibnu jacfar ibn xamdaan addiinawari ayaa la yidhahda diinawar marka meel magaceedu can cabdillaahi bni moxamed ibni sinaan ayuu ka wariyaa ayb saaxib maxamed ibni kaiir saaxibu sufyaan ahawri ardaygii sufyaan ahawri uu wax ka wariyaa isaga alraabicu <clears throat> kan afaraad darasuusiyun weyaan darasuusi alraabicu <clears throat> kan afaraad darasuusiyun axmed ibnu jacfar ibni xamdaan adarasuusiyi ayaa leedahay ayb darasuus waa baldatun fii turkiya beled turkiga ku taalla can cabdullaahi bni jaabir atarasuusi ayuu ka wariyaa kulligood cabdullaahi qof la yidhaha bay ka wada warinayan ayb axmed ibnu jacfar ibni xamdaan marka afar weeyaan afartooda waa kuwaa marka ah, magaca magaca magaca awowga waa ka sami cabdullaahina waa ka warinayaan haddii marka aad aragto axmed ibnu jacfar ibni xamdaan can cabdillaahi ogaal badanay u baahan tahay dhowr qof baa la dhihi karaa hal qofa umalayn moxamed bnu yacquub bni yuusuf annaysaabuuriy inaani laba weeyaan iyaguna ayb fii casrin hal waqti joogay <clears throat> rawaa canhumaa waxaa labadooda ka wariyey alxaakimu xaakim axaduhumaa midkood abulcabaas alasam weyaan wataaniikan kalena abu cabdillaahi bni alahram weyaan <clears throat> waa laba abulcabaas iyo abu cabdilaahi mid kasta maxaa la yidhaha magaciisa moxamed ibn yacquub ibn yuusuf labay kale yihiin laba qof ayb kan dambe waxaa la yidhaha alxaafi abu cabdillahi alahram kan kale xaafid looguma laqabo asaga waaliu nooca saddexaad matafaqa fi lkunyati wax kunyada iska waafaqay wanisbati iyo nisbadaba kunyada iyo nisbadaysa mi ka yihiin bis ka abi cimraan aljawniy oo kale inaani labaw cabdulmelik attaabiciyu wa muusa bnu sahlin albasriyu magacooda isku mid maa laakiin kunyada iyo nisbada waa bis aa muttafiq muftariq ah hadda mid kasta waxaa la yidhaha abu cimraan aljawni haddaa aragta marka fulaan can abi cimraan aljawniy laba qofaa la yidhaahdaa marka kii ou yahay inaad sii ogaatid wa abuu bni cayaash aaaun saddex weeyaan iyo kun alqaari'u qaariga kee waay shucbow shucbaha muxadidka ah ma aha oo yani waxaan ka wada aad xadiidka ugu caan baxa kan kaleba muxadid waa ahay waa shucba raawiyatu raawi can can caasim weyaan abu bakr cayaash alaaatun saddex weeyaan alqaari'u qaariga wاlximsiyu abu bakr cayaash alximsi can jacfar bni cabdilwaaxid yarwi can jacfar ibni cabdilwaaxid wاsulamiyu اlbaajadaa'iy ayb saddexdaa waa kuwaan ayb saaxibu ariib اlxadii baajadaa'igan ariib اlxadiiث uu leeyahay alxaafid alciraaqina qismigan wuxuu ka dhigay qayb hor leh oo gaar oo wuxuu ka dhigay ma اtafaqa fiihi اlkunyatu wasmu اlabi waxa ay iswaafaqeen kunyada iyo magaca aabbaha noocan hadda marka waa laga fiican yahay in lagu dara kan ila annaga waxaan soo haynay ma tafaqa fi اlkunyati iyo wاlnisbati baan soo haynay soo maa hadda nisba ma taalla meesha abubakr ibnu cayaashaa laba qof ah waxaa isku ekaaday kunyada oo abubakara iyo magaca aabbaha oo cayaash ah araabic nooc afaraad cagsuhu kii hadda cagsigiisa weeyaan ka saalix bni abi saalix oo kale ayb cagsuhu marka wuxuu ka wadaa magacii baa isku mid noqonayo iyo kunyada aabbaha magacii iyo kunyadii aabbaha isku mid noqona qofka magaciisa iyo kunyada aabbihiis ayaa isku mid noqonaya ka saalix bni abi saalix oo kale arbacatun afar weeyaan mowla taw'ama saarikh mawlatow ama ayb iyo wladii abuuhu abu saalix asamaan midka aabbihii ou yahay abu saalix asamaan iyo wasaduusiy can caliyin yarwi can caliyin wacaaishata ka warinaya wa mowla camr bni xurayf ayb kana waa mowla camr bni xurayf saalix bni abi saalix mid shanaad oo asadi ana waa la sheegay oo shacabi ka wariyey nooca afraadna marka waa kaa bian ittafaqa fiihi lismu wa kuna alabi waxaa iswaafaqaya magaca iyo kunyada aabbaha mid walbaa saas waay marka saalix bn abi saalix uu ku yahay alkhaamisu kan shanaad man ittafaqat asmaa'uhum wa asmaa'u aabaa'ihim waa dad ay iswaafaqday magacyadooda iyo magacyada aabbayaalkooda muttafiqa iyo muftariqa iyaga iyo aabbayaalkooda iyo wa ansaabuhum ansaabtoodii man itafaqat asmaa'uhum wa asmaa'u aabaa'ihim wa ansaabuhum iyo ansaabtii oo ninkan magaciisa iyo kan kale magaciisa waa isku mid magaca aabbihii iyo magaca aabbihii waa isku mid iyo ansaabtoodii ka muxamed bni cabdillaahi alansaariy alqaadi almashhuuru canhu albukhaariyu bukhaari oo ka warinayo waثaaniya abu salamata weeyaan waa daciifun kan labaad cumaan marka wuxuu ka wadaa moxamed bnu cabdillaahi alansaariy laba waa isku dabaqa dhow midkood waa ninka bukhaari ka wariyo bukhaari sheekhiisa moxamed bnu cabdillahi alansaari baa leeha kan labaadna waa abu salama kunyadiisa leeraa waa daciif mid saddexaadna waa jira oo awowgiis khadir layihaha khadir ibnu hishaam ibni zayd ibni anas ibni maalik awowgii la yidhaahdo oo ibnu maajaha ku jira mid afraadna waa la sheegay ayb zayd bn cabdirabbih alansaari muxamed bn cabdillaahi bni zayd bni cabdirabbihi alansaari marka noocan waxaa weeyaan magacii magacii aabbaha iyo nasabkii baa isku mid noqday asaadisu ka lixaad filismi itifaaqu an yakuuna alitifaaqu itifaaqu inuu ahaado filismi magaca aw ilkunyati ama kunyada faqad magaca bis ama kunyada bis ka oo kale xamaad marka meeqaa jirta xamaad bnu zayd iyo xamaad bnu salama iyo magacii bis waaye wacabdullaahi oo kale iyo washibhu wixii la mida qaala salamatu bnu sulaymaan waxa uu yidhi idaa qiila bimakata iyadoo maka la jooga maka haddii lagu yidhaahdo sanad maki ah cabdullaahi fa huwa bnu zubayr wabilmadiinati madiinana fabnu cumar wabilkuufatina ibnu mascuudin wabilbasratina ibnu cabbaas wabikhuraasaana ibnu lmubaarak dadkan marka iswakhti ma ahayn laakiin cabdullaahi bay kulligood <clears throat> wada wadaagaan marka waxaa laga yaabaa sanadkii dhexdiisa can cabdilaahi in la yidhaha cabdulaahigaa marka ogaal buu rabaa itifaaq xasala fi lismi ismiga marka ku yimid dhexdiisa wa qaala alkhaliiliyu ayb waxa uu yidhi khaliili ayb abu yacla eh, alkhaliili irshaadkiisa kitaabkiisa alirshaadka waa madbuuca idaa qaalahu اlmisriyu misrigu haddii uu yidhaahdo cabdullaahi idaa qaala haddii uu yidhaahdo hu cabdullaahi hadduu yidhaahdo almisriyu misriga cabdallaahi haddii uu yidhaahdo misriga fabnu camrin weyaan cabdullahi bn camr bn alcaas aw ilmakiy aw ilmakiyu makiga haddii uu yidhaahdo cabdullaahi fabnu cabbaasin ayb taasuu ku daray isaga waqaala bacdu alxufaadi xufaadda qaarkood waxay yidhaahdeen ina shucbata shucba yarwi can sabcatin buu ka wariyaa toddobo ayuu ka wariyaa shucba ayb can ibni cabbaas kulluhum abu xamza toddobadaba la yidhaha abu xamza shucba yacni wuxuu wariya toddoba qofoodoo wax ka wariyaa toddobadooduna ay ibnu cabbaas ka warinayaan dhammaantoodna abu xamza la yidhaha bilxaa'i wazaay xa iyo zaay ilaa abaa jamrata mooyaane abu xamza iyo abu jamra maxay noqonayaan marka mu'talif mukhtalif biljiimi waraa halkaa nin maahan inta kale abu xamza waay halkaa nin abu jamraha marka kee waayna nacam nasr bna cimraan addubaciy fainahu idaa aطlaqahu haddii uu iطlaaqo fahuwa biljiim weeyaan ayb asaabicu kan toddobaad marka kulligood abu xamza markay noqdaan maxay noqonayaan marka xasala alitifaaqu fi اlkunyati faqad ayb abu xamzayaalka marka in la kala fahmay u baahanya asaabicu kan toddobaad fi اnisbati an yaqaca alitifaaqu fi nisbati inuu ku dhaco kalaamuliy oo kale aamul waa bilaadi khuraasaan bilaadi maa wara'a annahr qaala samcaaniyu akaru culamaa'i abarastaan abarastaan culimmadeeda badankood min aamuliha bay ka yimaadeen aamul aamuli abarastaan washuhira biاnnisbati ilaa aamuli jayxuun waxaa ku caamba waxaa lagu aa yacnii eh, aad loogu aqoonsaday nisbada aamul aamuli jayxuun jayxuun aamulkeeda in loo nisbeeyo cabdullahi bni xamaad shaykhu اlbukhaari ninkaa marka cabdullahi bni xamaad shaykhu اlbukhaari aamuli jayxuunuu ka yimi aamul iyo aamulayna kala yihiin alaamuliyu alaamuliyu umbaa lagu kala leeyahy waa laakiin itifaaqa jiro kala duwanaanshana waa jirta oo laba meel wakhuia waa la gef xukmiyey abu caliin alhasaaniy abu cali alhasaani ayb waa la gef xugmiyey uma alqaadi ciyaad fii qowlihima ay yidhaahdeen inahu ilaa aamuli abarastaan ninkan aamuli abarastaan oo ka yimid ay leeyihiin waa lagu gef xugmiyey yani aamul laba aamulaa jirto aamulu abarastaan iyo aamulu jayxuun ninkan marka cabdulaahi shaykh اlbukhaari wuxuu ka yimid aamuli jayxuun ayb jayxuunna waa webi maa waraa nahri ku yaal yani khuraasaan iyo meelaha ku yaal ayb meel magaceeda webi macruufa le ayb kuwan kale iyaga inta kale culimmada dabarastaan badankood waxay ka yimaadeen yani culamaau dabarastaan waxay ka yimaadeen aamulu dabarastaan walidaalika waa kala saaraan xataa culamada qaarkood muqadamada kitaabkan caqiidat salaf asxaabi اlxadiid wuxuu leeyahay fainii lamaa waradtu aamula tabarastaan wa bilaadi jiilaan mutawajihan ilaa beytillahi alxaraam waa aamula tabarastaan markuu leeyahay mid kaloo rabaa inuu ka soco waayo marka itifaaq xagga nisbada ka jiro yay noqonaysaayb wamin dalika waxaa ka mid ah alxanafiyu nisbada ilaa bani xaniifa nisbadan xanafi yaa marna waxay noqotaa nisba ilaa qabiila marna waxay noqotaa nisba ilaa madhab kulligoodna waa maxay marka kulligood bani xaniifa xaniifa ay u nisbo sheeganaya xanafi xanafi baa la dhahayaa labadaba waa laba nis oo marka muttafaq muftarid kala noqonaya wamin dalika alxanafiyu ilaa bani xaniifata waila almadhab iyo madhabka loo nisba loo intisaabo wakaiiru min almuxadisiina in badanoo muxadisiinta ka mida ah yunsabuuna ila almadhab madhabkii baa yunsabuuna ila almadhabi yunsibuuna ila almadhabi madhabkay u nisbeeyaan xaniifiy ayb oo markay sheegayaan marka yaba waxay kusii daraan marka ya xaniifiy ayay yidhahdeen biziyaadati yaa'in bay nisbeeyaan wa waafaqahum min alnaxwiyiina naxwiyiintana waxaa ku waafaqa ibnu اlambaari waxdahu ibnu اlambaari keligii baa ku waafaqa ayb uma maa wujida min hada albaabi uma maa wixii wujida la helo min hada albaabi baabkan ka mid ah hayra mubayanin isagoon la caddaynin fayucrafu biraawi fayucrafu waxaa lagu gartaa biraawi raawiga aw ilmarwiyi canhu ama kan laga warinaayo lagu gartaa aw bibayaanihi ama caddaanshadiisa fii ariiqin aakhara uu ku caddaado yacni maadaama itifaaq jiro see lagu kala sooci karaa imaanaysa waxaa lagu kala soocayaa qofka ka warinayo ardayga ama sheekha laga warinayo ama sheekha laga werinayo soo ma garani labadaas ama bayaan in la caddeeyo oo si kale loo caddeeyo saddexdaa in qaraa-in la cuskado ama in la cuskado maxay ahayd eh, sheekh eh, sheekha wax laga werinayo ama ardayga wax werinayo miyaalkaa in la cuskado saasaan uu gartaa ow bibayaanihi fii ariiqin aakhar meel kale isagoo cad uu ku imaanaya marka jamcu duruq in la sameeyo laabudda weeyaan marka qofka xadiidka akhrinaayo waa laabudda marka inuu qof mudalica yahay oo asmaa'da gaar u baaro oo fiqigii gaar uga hadlo oo waxaa sugaayo yacnii kitaabka qariibkiisa waa howl badan yahay aada u howl badan yahay النوع الخامس والسبعون nooca konton iyo شhanaad almutashaabihu mutashaabihi weeyaan yatarakabu wuxuu iska korayaa mutashaabiha min anowcayni qablahu labadii nooc ee kan ka horraysay isaga ka horraysay waa maxay mu'talif iyo mukhtalif iyo muttafiq muftariq ayuu iska saaran yahay walilkhaiibi khaiibna fiihi kitaabun kan dhexdiisa kitaab buu ayaa ugaga sugnaaduu leeyahay ayb kitaab baa marka uu leey kitaabkiisa waxaa la yidhaha talkhiisu lmutashaabih waa mabuuc wa huwa an yatafiqa asmaa'uhumaa labada qof asmaa'dooda inay iswaafaqda waay ow nasabuhumaa ama nasabkoodu iswaafaqo waya'talifa wa an ya'talifa inuu mu'talif noqdo wayakhtalifa iskhilaafo daalika kaagaas fii abawayhima aabbayaalkood yanii magacii waa muttafiq muftariq aabbaha magaciisana wuxuu noqonaa mu'talif mukhtalif baabkaasuu gelaa aw cagsuhu ama cagsigiisa weeyaan ka muusa bnu caliy ka muusa bni caliyin oo kale bilfatxi kaiiruuna waa badan yihiin wa bidamihaana muusa bnu culayi bni rabaax almisriy weyaan hadda laba qofaa meesha yaallo muusa bnu caliy iyo muusa bnu culay iskusi muusa iyo muusa maxay noqonayaan baabkay gelayaan mutafiqii muftariqay galeen caliyun iyo culayunna intay gelayaan almu'talifu walmukhtalifay gelayaan waa marka yatarakab min alnowcayni qablahu minhum waxaa ka mida ah kuwan marka man fataxahaa waxaa ka mida ah man fataxahaa qolo caliy yidhaahdeen midkan dambe waqiila bidammi laqabun waxaa kaloo la yidhi magacu waa cali laakiin culay waa laqab naanays wabilfatxi ismun fatxaduna waa magac caliyun waa magac culayunna waa laqab qaaraa yidhi wamuxamed bnu cabdillaahi almukharamiy bidammatin la akhriyo miimka yacnii la godo uma fatxatin fatxa ay ku xigta ha'da la kordhigo uma kasratin muarimiy rada lahoos dhigo lahoos dhigo ilaa mukarimi baqhdaad halkaasaa marka nisbatan ilaa mukharimi baqhdaad mashhuurun weeyaan caan qof macruufo caan iyo wamuxamed bnu cabdillaahi almakhramiy magacii iyo magaca aabbaha waa muttafiqi muftariq nisbadiina maxay noqotay mu'talif iyo mukhtalif nisbadii waa mukharimiyun mid midna waa midna waxaa weeyaan makhramiyun makhram iyo mukharim ayay kala yihiin mu'talif mukhtalif waay kuwaas isku si looguma dhawaaqo moxamed ibnu cabdillahina waa mutafiq muftarid ayb ilaa makhrama nisbatan ilaa makhrama hayru mashhuurin huwa isagu hayru mashhuurin weeyaan midaan aad caan u ahayn rawaa can shaaficiyiba wax ka wariyaa waka hawr bni yaziid oo kale alkalaaciy iyo wahawr bnu yaziid addiiliy fi saxiixayni wlwalu fii saxiixi muslim khaasatan kan hore markaa saxiixu muslim buu ku jiraa hawr bnu yaziid alkalaaci iyo hawr bnu zayd addiiliy maaligaa labadoodaba ka wariyo ayb rawaa canhumaa maalikun waani ahraja lahu fi صaxiixayn ayb kan labaad waa awr bnu zayd addiili awr bnu zayd soma idin dhigin ayb haraxa hoose wuxuu leeyahy awr bnu zayd labadu waa yiid labadu waa yiid haraxa hoose zayd kan dambe ka dhigay ka hawr bni yaziid alkalaaciy wa hawr bni yaziid addiiliy noocan marka baabkan maba soo gelaya maxaa yeele waa man ittafaqa xasala eh, alitifaaqu fi lismi wasmi alabi aabbaha iyo magaca iyo magaca aabbaha isle nisbadaa kala duwan kii noocii hadda aan soo dhaafnay waa kan ciraaqina wuxuu yidhi hada wahmun ayb bal fi اlbukhaariyi khaasatan rawaa lahu fi اladcimati meel kale isagona ka galeen maxaa yeele waxaan ku jirnay hawr ibni yaziid iyo hawr ibnu yaziid waa muttafiq muftariq ayb wka abi camrin الshaybaaniy aلtaabiciy biاlmucjamati kalaaci iyo diilina hadda wax isku dhow ma aha wka abi camrin الshaybaaniy aلtaabiciy biاlmucjamati abi camr ayb biاlmucjamati الshaybaaniy shin la dhibiceeye yaa la dabdiyey ayb sacd bni iyaas wamiluhu waxaa la mid allugawiy isxaaq nacam oo abu camrin shaybaan isna la yidhaahdaa isxaaq ibnu miraar ka diraar oo kale waqiila ka hazaal waqiila ka cammaar kuwa waa isku mid isku dhinacay raacayaan ayb wa abuu camr alsaybaaniy altaabiciy bilmuhmalati siin la ayb zurcatu waalidu yaxyaa yaxya bnu zurca abuu camr alsaybaani baa hadda marka maxay tahay alitifaaqu noocan marka usuu badaa tusaale itifaaqu waa xagga kunyada itilaafka ikhtilaafkuna waa xagga nisbada abu camr ashaybani abu camr aلsaybani wa ka camr bni zuraara bifatxi اlcayni camr jamacatn hum jamacat weyaan minhum shaykhu muslim abu muxamed annaysaabuuriy wabidamiha cumar la yidhaahdo macruufun bilxadaiy yaa loo yaqaana tanna marka waxaa weyaan eh, camr bnu zuraara iyo cumar ibnu zuraara itifaaq waa ism اlabi fi ism اlabi itilaa ikhtilaafna magacaw ka jira noocan marka waa kacabdullaahi bnu yaziid iyo cabdullaahi bnu burayd in lagu miaaliyaa ficnaan lahayd cabdullaahi bnu yaziid iyo cabdullaahi bnu burayd yaziid iyo burayd waa mukhtalif mukhtalif cabdullahi cabdullaahina waa mutafiq muftariq alnowc saadis wاlhamsuun nooca konton iyo lixaad almutashaabihuuna kuwa isku egeg filismi xagga magaca wاlnasabi xagga nasabka almutamaayizuuna kala soocan bitaqdiimi wata'khiir ku kala soocan waa nooc kale kami magaca iyo nisbadu waa isku mid waa samiyay ka yihiin laakiin taqdiim iyo ta'khiir baa ku kala jira ka yaziid bn اlأswad الصaxaabiy yaziid bn اlأswad alkhusaaci wاljurashiy yaziid bn اlaswad alkhusaaci iyo wاljurashiyu اlmukhadram jurashiga mukhadramka almushtahiru bisalaax ee ku caan baxay salaaxa iyo suubanaanta huwa aladii istasqaa bihi waa midka uu markaa ku waraab dalbay mucaawiyatu mucaawiya uu yidhi noo duceey yaziid bn اlaswad aljurashi yaziid bn اlaswad yaziid bnu aswad meel dhigo dhinac dhig kuwan iyo wlswad bnu yaziid annakhaci altaabiciyu alfaail maxay isku noqdeen marka yaziid bnu lswad iyo alaswad bnu yaziid waayo magacii waa la dabagediyey somaali ishtibaah waa jira marka isimka iyo yani iyo xagga yani almutashaabihuuna fi lismi iyo wاlnasab kuwan hadda nasab ma wadaagaan laakiin magacii baa kala duwan almutamaayizuuna biاltaqdiim waاlta'khiir magacyada waxbaa isku eg eg yani magaca mid kastaa magaciisa iyo magaca ka kale aabbihiisa isleh kaas aabbihiis iyo midkaan magaciisana waa isleeyihiin kala hormarinaa marka gashay noocan uu sheegaya kaas wakalwaliid bni muslim altaabiciyi albasriy wاlmashhuuri اdimashqiy kan ku caan baxay saaxib alawsaaci ah iyo wa muslim bnu اlwaliid ibni rabax almadaniy taqdiim iyo taakhiira ku jiro magacyaduna waa isleeyihiin aabbaha iyo magaca kan aabbihii iyo magaca kana isle kan magaciisa iyo magaca kaas kale aabbihiisna waa isleeyihiin alwaliid ibnu muslim iyo muslim ibnu اlwaliid faa'iidada ku jirta waxaan marka waa maxayna inaan loo malaynin in la dabagediisana haddaad weliid ibnu muslim keliya taqaanay oo muslim ibnu اlwaliid nin la yidhaa aadan aqoonin markiiba waa soo booda waxaa is leedahay qofkan amaa la dabagediyey magaciisa annawcu saabic walhamsuun nooca konton iyo toddobaad macrifatu lmansuubiina ilaa hayri aabaa'ihim dadka loo nisbeeyey aabbayaalkood waxaan ahayn hum aqsaamun qaybo weeyaan alawalu qayb ka hore ilaa ummihi kuwa hooyooyinkood loo nisbeeyey aabbihii waa laga tegay hooyadii baa loo nisbeeyey ka mucaad wamucawid wacawdi wa yuqaalu cawfna waa la yidhi kane banii cafraa hooyadoodaa loogu magac daray mucaad ibnu cafraa mucawid ibnu cafraa aabbood lama sheegin wa abuuhum aabbood alxaaris weeyaan wa bilaal bnu xamaama ayaaba ka mida nacam abuuhu rabaaxa la yidhaha bilaal bnu rabaax ayb alxabashiyu almu'adin radia allahu tacaala canhu bilaal bnu xamaama ayaa la yidhaahdaa aabbihii rabaax suhaylun wasahlun wasafwaanu banuu baydaa suhayl bnu bayda sahl bnu bayda safwaan bnu baydaa ayb ah, markii caaisho la yidhi sacd bn abi waqaas janaasadiisa hal isoo mariyay tiri marka masaajidka marka lagula tukadayey kula tukatay markaasay waxay yidhaahdeen dad baa ku yidhi masaajidka maxaa lagula janaasada maxaa loo soo gelinayo loogu tukanaa masaajidka waa dad baa inkiray markaasay waxay tiri war dadka dhowaa inay ka hadlaan waxaysan cilmi u lahayn wallaahi maa sallaa rasuulu llahi sal l l slam cala ibnayi baydaa ila fi lmasjid nebigu ibnayi baydaa ma uunan ku tukanin ilaa masaajidkuu kula tukaday janaazadooda masaajidkii ka dhacday ayb dadka marka badanaa wax aysan ixaadaynin hadday daa'iman ka hadlaan waxa weeyaan waxbaa dhinacaan uga maqan daraftan waxbaa ka maqan hal daraf unbuu yaqaanaa keliya xugun baa marka guudo dhab ku seenaa marka mushkilada ugu badan taasu dadka marka ibnu taymiya raximahullah baa waxaa laga wariyey inuu yidhi luqaadka waxaa fasaadiyey yidhi nisfu naxwiyin caqaa'idkana waxaa fasaadiyey nisfu mutakalim fiqhigana waxaa fasaadiyey nisfu mutafaqih nisfu faqiih inaan fiqigiina meel fiican ka gaarin waxa waxyaabo badan aan ixaadaynin oo hadlaynana luqadana kaasaa hadleeyo caqaa'idkana nin aan kalaam wax badanba ka ogeyn yacni wuxuu ka wadaa ninka kalaamka meel ka gaarin khuduuradiisuu fahmaa waa iska dhaafaa marka waa ka gacan taagaan laakiin ninaan meel dheerna ka gaarin khuduuradiisii ma fahmaayo wax kale waa ismaqiiqaa marka kan fiqiiha iska dhigana waa noocaasoo kalea waxbuu axkaam caama ayuu tuurayaa isagoon xag iyo xag wax ka exaadaynin yufsidu nafsahu wahayrahu caaisha marka dad waxay aragtay marka arkay un janaasada in lagu tukado musalle lagu tukado oo nebigu meel musallaa janaasada uu yeeli jiray markaasaa marka dadku waxay moodeenba inayaman bannaanaynba masaajid in lagula tukado markaasay tiri waa nebigaa sameeyeyba waa kane waana ku badan tahay marka dadka yani fiqhiga iyo waxyaabahaas iyo ka hadhadlo hal waxaa laga yaabaa qowl wax lamida ah inuu ujeedo waxa kale marka hal qowl waayna ma dhahayo waxaan wixii dhammaayo jub isku siinay waxaa ka mid a ah dadka marka banuu baydaa abuuhum wahbun aabbahood marka wahb baa la dhihi jiray shuraxbiilu bnu xasana abuuhu cabdullaahi bnu lmudaac ayaa la yidhaha hooyadii ayaa xasana la yidhaha ibnu buxayna ka mida ah ninka xadiidka warinaayo sujuudu sahwi nebigu markuu ka tegey ixyaadkii hore ixtiyaadkii hore markuu ka istaagay qabla salaam waatuu sujuud la yimi sujuudu sahwi bnu buxayna ayaa layidhahda abuuhu maalik baa layidhaha muxamed ayb abuuhu maalik maalikun weeyaan cabdullahi ibnu maalik baa layidhaha laakiin buxayna ku caanbaxay cabdullahi ibnu buxayna ayaa ninkan uu ku caanbaxay waa saxaabi <coughs> muxamed ibnu alxanafiya ayaa ka mida abuuhu cali ibnu abi aalib waaye ismaaciilnacam aabbihi cali ibnu abi aalib haddana wuxuu caan ku yahay moxamed ibnu alxanafiya alxanafiya waa nisba ilaa ummihi hooyadiisa marka min sabyi bani xaniifay ka mid ahayd ismaaciil bnu culaya ayaa ka mida ah abuuhu ibraahim baa la yidhaha ismaaciil bnu ibraahim ibni miqsam imaam weyn ismaaciil ibni ibraahim ibni miqsam ismaaciil ibnu ibraahim ibni miqsam wuxuu dhalay saddex wiil mid waxaa la yidhaha ibraahim ibnu ismaaciil ibni miqsam waa muctasili imaamu shaafici uu yidhi jalasa baaba dawaal liyudila annaas oo uu gaarsiiyey yani imaamu shaafici ninkaas ani asaga laa ilaha illa lahu xataa ma wadaagno maxaa yeele lianna isaga macbuudka uu waxidaayo waa macbuud uu leeyahay qur-aankau abuuray qur-aanka aan ku hadlin macbuud aan qur-aanka ku hadlin hadlinuu caabudaayo yidhi asaga anna macbuud waxaan caabudaa qur-aanka ku hadlay allihii qur-aanka ku hadlay baan caabudaayo imaamu shaaficigii waa ninka meesha uu gaarsiiyey imaamkan baa dhalay waana midka aaraa'da qallooca badanoo fiqiga ku jirta kan iskale isagoo dadaa waxay moodaan ismaaciil ibnu culaya inuu yahay fiqiga waxaa ku arkaya kutub alfuruuc wa kutub waxay leeyihiin maalan mas'aladan ijmaaca ku guntamay walam yukhaalif ila bna culaya walasam dadka qaar waxay u malaynaya marka ibnu culayahan ninkan bukhaari iyo muslim iyo ku jira inuu yahay masalada khilaafi waa ay leeyihiin marka say khilaafi ku tahay ibnu culaya saa ku tegay ibnu culaya khilaafkiisa laa yuctadu bihi wax la tirsada maaha waa muctasilayo aad u hallaysan ayb culimmada ma tiriyaan masaa-isha marka uu ijmaaca ku ag waxaa ka mida yani diyat lmara nisu rajul waa mas'ale ijmaaca naagta diyadeeda in nis nisu diyati rajul ay tahay waa culammada masale ay ku ijmaaceen oo ibnuqudaame iyo uu soo naqliyey ijmaac isaga marka waa diiday maya wuxuu yidhi wafii nafsi miatun aan qabsanaynaa annaga waxaasna ma jiraan dad marka waxaa jira marka hadalkaas qabsado oo yidhaaho culammadu waa isku khilaafeen xadiidkana waa kanaa wa fii nafsi miatun buu leeyahay xadiidka nebigan marka kaas ma aha laba kale xamaad iyo ninka wiil kalena waa dhalay oo ayagu qaar eh, shiikh muslim oo mid yahay ka mid yahay midna uu ka mid yahay shiikhu nasaa'i labadaas waa toosan yihiin kanna waa mid baadiyaysanba u ahaa ayb marka ibnu culaya haddaad fiqiga badanaa ku araragto isagoo aaraa leexsan kan waxaa weeye ismaaciil aad wiilkiisa waay waana muctazile aad u baadiyaysanba u ahaa khilaafkiisana wuxuu taramalaha aلثaanي kan labaad man nusiba ilaa jaddatihi qaar ayeedood loo nisbeeyey ka yacla bni munaya ka rukba ka yacla bni munya ka rukba loo dabdiya marka munya hiya ummu abiihi aabbihii hooyadiisay ahayd waqiila ummuhu hooyadii waayna waa la yidhi ayb munya saa waa loo dabdiyey ayb yacla bnu umayana mararka qaar waa la dhahaa umayaha marka aabbihii ayb bashiir bnu اlkhasaasiya oo kale bitakfiif ilyaa ya oo la fududeeyo bashiir bnu اlkhasaasiya waa ninkii nebiga uu yidhi isagoo wuxuu arkay soconaayo nin wuxuu arkay isagoo socdo qubuurta dhexdooda kabo dacas wata markaasuu wuxuu yidhi yaa saaxiba sibtiyatayni ikhlacna calayka war midka labada kabood wato dacska watoo siib kabahaas qubuurta marka la dhex maraayo kabaha in siiba fiican cagacdaan marka lagu dhex socdo bitakfiifi ilyaa bashiiru bnu khasaasiya bitakfiif ilyaa hiya umu haali waa hooyadii saddexaad oo min ajdaadihi yani ayayooyinkiisii marka ka mid a ah min ajdaadihi awowayaalkiisa yani ay lahaayeen ayb waqiila ummuhu baa la yidhi hooyadii weeyaan waa la dhahay abuuhum aabbihii macbad baa la dhihi jiray ahaaliu nooca saddexaad man nusiba ilaa jaddihi awowgiis mid loo nisbeeyey abuu cubaydata bni اljaraax baaba ka mida radia allaahu canhu caamir bnu cabdillaahi bni اljaraax abuu cubayda ibnu اljaraaxa la leeyahay marka awowgiisaa loo nisbeeyey aabbihii ma ah xamal bnu naabiqa ayaa ka mid a ah. huwa xamal bnu malik ibni naabiqa xamal ibnu malik ibni naabiqa ninkan isagana ninkii yidhi waaye nebigu marka naag baa naag waxay ka soo cunug yacni waxay ku samaysay intay wax ku dhufatay dhagaxi wax ku tuurtay ayaa ilmihii marka yani ay iyagoo meyda soo baxeen markaasaa wuxuu xukumay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu xukumay ura cunuga janiinkaas urun xukumay addoon ama qiimo adoon in la bixiyo diy ahaan mag ahaan ninkan baa marka maqlay markaasu wuxuu yidhi see loo magdhaba ayuu yidhi man la eh, eh, qofaan qaylinin man lastahalla walaa yani hadal intuu isku soo rakiba yani sajci badan ayb kayfa yuqramu see loo magdhabaa buu yidhi yani qof qofaan dhawaaqin oon hadlin oo yanii aan qaylinin wax saasoo kale familu dalika yuallu kaasoo kale waa la iska haduraa laga dhigaa nebigana marka wuxuu yidhi innamaa hada min ikhwaani اlkuhaan ninkan wuxuu yidhi kuhaanta ou la walaal yahay yanii dadka kuhaantoo kale sida ay dadka caqligooda u qaadaan ayuu kan fasaaxadiisoo dadka ayuu ku wareerinaya xamal ibnu naabiqa kaas wuxuu yidhi marka mujamacun biاlfatxi wاlkasri mujamac ama mujamic ayb ibnu jaariya biljiimi huwa bnu yaziid ibnu jaariya weyaan isaguna qaybkaanuu ku jiraa awgood loo nisbeeyey ibnu jurayj baa ka mida ah cabdilmalik ibn cabdilcasiiz ibni jurayj ayb awowgii baa loo nisbeeyey aabba camal looga dhigo marka waxaad moodaysaa nisbadan inay aabbihii tahay laakiin maaha awowgii banulmaajishuun waa badan yihiin reer maajishuun bikasri iljiimi wa dami shiin maajishuun minhum yuusuf ibnu yacquub ibni abi salama almaajishuun huwa laqabu yacquub ayb jaraa calaa yacquub naanaystiisu jaraa calaa baniihi wa bani akhiihi magaca maajishuunka baa ku dareersaday ilmihiisa iyo wa bani akhiihi walaalkii ilmihiisa ilmahu adeerada u yahay kulligood maajishuunka umbaa layska dhahaan wa bani akhiihi cabdillaahi bin abi salama wa macnaahu maajishuun macnihiisana alabyad walaxmar weeyaan caddaanka iyo guduudka ibnu abi layla alfaqiih baa ka mida moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi layla ibnu abi layla baa lagu leeyahay awowgiisaa loo nisbeeyey ibnu abi mulayka ayaa ka mida ah cabdullaahi bni cubaydillaahi bni abi mulayka awowgiisaa loo nisbeeya ayb axmed ibnu xambal ayaa ka mida ah, huwa bnu muxamed ibni xambal axmed ibnu muxamed ibni xambal baa banuu abi shayba ka mida ah abubakr wa cumaan waalqaasim banuu muxamed ibni abi shayba waxaa lagu leehay cumaan ibnu abi shayba yaa waay marka abu shaybahaas waa awowga cumaan ibni muxamed ibni abi shayba abu shaybahana magaciisa ibraahim baa leeha alraabicu nooca afraad ilaa ajnabiyin man nusiba waa qof loo nisbeeyey ilaa ajnabiyin ajnabi qof ajnabi ka abaaba ah loo nisbeeyey lisababin sabab oo asbaabaha ka mid a ah. kalmiqdaad ibni camrin ilkindiy oo kale ibnu camar baa layidhi ibnu camr mana ahan ibnu camr yuqaalu lahu waxaa la yidhaha miqdaad bnu lswad yani miqdaad bnu lswadaa la dhahaa asal magaciisu dhabta allah miqdaad ibnu camrin yuqaalu lahu ibnu اlswad liannahu kaana wuxuu ahaa fii xijri اlswad bni cabdiyaquuf ayuu ku soo koray gurigiisa fatabannaahu wiil buu ka dhigtay markaasaa marka la sheegayo miqdaad ibnu lswad layska dhaha aswadkaas wax u galay oo aan ahayn intaa ma jirto magaca aabihii miqdaad ibnu camr weyaan alxasan bnu diinaar yaa ka mida huwa zawju ummihi diinaar ma dhalin aabihii ma ahayne hooyadiis ninka qabaa diinaar la dhihi jiray markaasaa loogu magac daray alxasan bnu diinaar huwa zawju ummihi wa abuuhu waasil aabihiina waxaa la yidhahda isaga waasil alxasan bnu waasil weyaan magaciisa dhabta ah annawcu aamin wlhamsuun nooca konton iyo sideedaad annisbatu alatii calaa khilaafi daahirihaa nisbada ka duwan sida ka muuqato ninbaa wax nisbo looga dhigay sida daahirka u moodaysidna waa ka duwan tahay abuu mascuud albadriyi baa ka mida lam yashhadha ma xaadirin fii qowli اlakariin culimmada badankood sida ay qabaan markaa aragta abu mascuud albadriyu maxaa u malaynaya marka nin beder joogay baad u malaysaa laakiin beder ma xaadirina bal nasalaha halkaas buu degey calaa qowl akari inuu yidhi yaa khilaafsan marka bukhaari yaa khilaafsan bukhaari wuxuu yidhi abu mascuud albadri xadara badran beder waa xaadiray yidhi dadka asmaa'da beder xaadirtay buuna ku daray fii saxiixihi juska toddobaad fatxulbaariga sidau u dhigayo magaciisa cuqbat bnu camrin ayaa la dhihi jiray sulaymaan ataymiyu nasla fiihim reer taym dhexdooduu degay eg laysa minhum ma ka mid ahayn nisbadaa markaa aragta waxaa u malaynaya inuu qoladan ka dhashay laakiin ma aha waa la deganay abuu khaalid addaalaaniyu baa ka mida nasla fii bani daalaan qoladaabuu dhex degay eh, batnin min hamdaan laf ka mida reer hamdaan ah wa huwa asadiyun isagu reer asad buu ahaa mowlaahu yaga xoreeyay ibraahimu اlkhuusiy bidami اlmucjamati wabizaayi hadoo la godo iyo zaayi la akhriya laysa min alkhuus ma aha halkaa kama imaanin bal nasla shicbahum bimakata <coughs> xaafadoodii ama buurtoodii meeshii ay deganaayeen buu degay maka <coughs> ay ka deganaayeen cabdulmalik alcarzamiy nazla wuxuu degay jabbaanata carzam carzam yanii buurtiisii buurtoodii buu degay qoladan min fazaara ayb qabiilatin carzamtu qabiilo weeyaan min fazaara reer bani fazaara oo bilkuufati kuufa degan mxamed bnu sinaan alcawaqiyu bifatxiha alcawaqiyu <clears throat> wabilqaafi baahiliyun weeyaan nazla fi اlcawaqa ayuu degay baطnun min cabdilqays axmed bnu yuusuf assulamiyu canhu muslim baa ka wariyey huwa asdiyun waa reer asdi wa kaanat ummu hooyadiis baa sulamiyatan ahayd <clears throat> hooyadii baa waxay ahayd bani sulaym hooyadii qabiiladeedii baa marka loogu qabiil daray ayaa loogu magac daray <clears throat> loogu nisbeeyey wa abuu camri bnu nujayd kadalika fainahu <clears throat> xaafiduhu waa wiilkiisa wiilkau dhalay waa kan uu awowgu yahay waladu waladii wa abuu cabdiraxmaan asulamiyu suufiyu kadalika isaguna sidoo kale faina jaddahu awowgii faina jaddahu ibnu cami axmed bni yuusuf ayb kaanat ummu hooyadii binta abi camrin <clears throat> bay ahayd almadkuur ee lasoo sheegay abu camarkii lasoo sheegay abu cabdiraxmaan isulamiga wuxuu ka ixtiraazaa cabdullahi bnu xabiib taabicigii ayb awowgiis marka wuxuu ilma adeer ay ahaayeen axmed ibnu yuusuf hooyadiibaakaanad ummu hooyadii marka binta abi camrin yay ahayd <clears throat> ayb abuu camarkan hadda lasoo sheegay gabadhiisa ayb wuxuu yidhi miqsam mawla bni cabbaas huwa mawla cabdillahi bni اlxaari weyaan qiila lahu mawla bni cabbaas lilusuumihi iyaahu miqsam mowla bni cabaas baa la yidhi ibnu cabaas ma xoraynin laakiin maadaama uu aad u laazimay arday u ahaa waa loogu sidii nisbe oo kale looga yeelay yaziid alfaqiir baa ka mida sida dihnigaa kusoo degdegaysa waxaa weyan inuu xoolo la oo faqiir u ahaa sidaas ma ahan laakiin usiiba bicillatin jiro ayaa lagu asiibay fii faqaari dahrihi dhabarkiisa lafdhabarkiisa dhabarka yacni lafaha ku yaalla ayaa jira iyo wax ka galeen markaasaa marka waxaa lagu yeeri yaziid alfaqiir alfaqiir marka faqri maaha nisbadiise oo inuu xoola la maahane dhabarka lafaha dhabarka u la marka sida aad u malaynayso si ka duwan ayb khaalidin ilxadaa lam yakun xadaa'an nin kabaha sameeyo ama kabaha gada ma ahayne wa kaana yejlisu fiihim dadkaasuu la fariisan jiray xadaa baa layidhi sida adiga kusoo degdegaysa nin kabaha qoro kabaha yacni sameeyo oo kabaha ka beec mushtaraad moodaysa laakiin sidaas ma aha waa ka duwan tahay ayb wabilah towfiiq sal اlla sl ala nabina mxamed